konti lx yani xuruf waa layihaa intiyaas id waa dhimi macnaha ma ansaxaayo haddii intaan kulle iska yahay maxaa la yihi maxaa la yihi fain lam yuxsin shay-an haddii qur'aanka waxaad ka suufi karin oo macnaa qur'aanka faatixa as aqaanin ama adkaabka as aqaanin yuxsin ma soo bihaayo shay-an shay ma soo شيئا مفروضا حيوان وقف واجهتها من هنا ومن قدر الفاتحة فيه فاتحة قدر فيه يا شيخ واحتجرنا واتفقناها قال هي قدرت الفاتحة لي دقيقة فاتحة بأخرى لهاي فهي وأصل أو أمسها يمكن فيها عليه بأخرى لهاي لا أصدقنا عملت وتصويره ذا إمامك عليه بأخرى لهاي على أصدقها الآن استغناها hinday cabras joogaha intii oo laga akriya qadarkii faatixada laga akriya asjoogahaa waysan waxaa la suneeyaa caqib alfaatixati faatixada ciribteedii macnaa bacdigeedii waxaa la suneeyaa faatixada bacdigeedii waxaa la suneeyaa asuna ah markii kasta lafiifa asla himaado yar asla himaado la suneeyaa salaad aku jiro ama aku jirin faatixa bacdiyeedi aamin kulna waayo intaas salaad haku jiro ama yani haku jirin laakiin salaada aad a sunanimada xaggeedi ay ku daran tahay aamiinka sunannimadeedi salaada dhexdeeda ay ku daran tahay waxaa la wariyey abu daauda wariyey biturmadi iyo keyrkoodi waaa ibn xijir xaggiisay ku wariyeen waxaa sii riwaayad bin xijir salaytu waa dugtay halka rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam aan kumaatay falamaa qaala markiise waladaaliin rabanaa aamiin wamada bihaa waa tahay sawtahu sawtadiisii wamada waa tahay xadiis riwaayad bihaa aamiinta sawtahu sawtadiisii kor asu qaaday aamiin bukhaarina waxaa suri an abu hurayra iska wariyey ida qaama ida qaala imaamu waladaliin hadda siraa wuxuu lagu dhaha aamiin maxaa yeelay subana alcashir man waafaqa ninka oo waafaqo qowluhu qowlkiis qowl almalaaikati malaaigta qowlkeedii gafara lahu waa loo dhaafaa gufira lahu waa loo dhaafaa amata gafara lahu llahu ilah waa dhaafaa maa taqadama min dambiya maa taakara hadda caqib caqiba faatixa si xaqiibka ma loo jeedo inaa ta'miinka asla xadiidiyo musaliga ina xadii ta'miinka bacd man bacd safatan طawiila aqba alfaatixati macda bad bacd alfaatixati yani yar yani intii wala baadin istiraa ninka istiraahin xadiidkana waa imaanka waxla abaadi aamiin mahmuudkana saas oo kale وكلا قصة طويلة قصة خفيفة لطيفة إيه قصة الهوى معروف وأيوان يكون في دونها آمين معنى إله أجيب معنى الله أجيب خفيفة الميم منك ولا خفيف حال أشياء الإمام خفيفة الميم منك ولا خفيف حال أشياء الإمام خفيفة الميم منك ولا خفيف حال أشياء mumtad in lahafiifiyo hawa hafiifo tarmiimi inkaasoo lahafiifiyo xaal asaas agadalma aamin hafiifa talmimi muhafafa talmimi xaal ay kayaasuleyma ala sameeya inaa yani marki yani aamin dhahaayo waxaa sunna ah hafiifa talmimi macnaha muhafafa talmimi xaal ay tahay xaala sameeya bilmadi sunna waxa waay bilmadi la akriyo manaa taawideydaa la wadaa wlqasruna waa banaaya wayjuuzu waxaa banaan alasru aa banaan qasru aa banaan qasrina waa banaanyahay qasrina waa banaan yahay ida qur'aanka ma mid aha dikrina matooniyed ma aha yani duca waa laliha duulka soo ay ku fasireen muctamadka waxa waaye amin macnaha allow ajiib ajiib wayajuuzu lqasru gaabina waa banaaya layiraa amin laya taas aminta sideedi le kafiif le maxaa yeele amina hadii laka olo yani oo layiraa aminta la shigo katar waayo salaadaas katar gelaysaa buri amina albayta qur-aanka marka amina kuu qasaaya taasaa la jiigaa waxaa la rabaa miinkeeda amin ama se amin layihaahdo biqasri laqamaan hamzada in la qasriyo si in la mado waxaa suna ah in yani la qasri oo la mado ah suna ah qasrina oo amin layihahana waa banaan tahay layihahana waa banaan tahay ويجوز وxaa banaan waxaa banaan aa banaan alqasr aa banaan hmزada in la qasriyo oo amin la yihah aa banaan ay laakiin sunada waxa waaye aamiin leedaha waxa la diidaayo walaa aamin albayt alxaraama taas camal in laga dhigo aamiina ahe taasi calaa kuli xaal macnaha oo isku raacay jamhuur culamaa oo ahluqa kamid ah iyo taqriibka fi i ahlufiqhiga jamhuurtoodii macnaha allahuma astajib amrada duubasga ku falsiire dil waxaa waxa la wadaa qayb rajaana macnaheedi yani yani waxaana wax kali waa ilaa adiga maaha uu aaminta waaa laheli tafsir waaya baabic llah calaa cibaadihi aafaakasa oo wara intasoo waxa la diidaayo waxa waaye yani duulale ism allahi waa daciif waxjira ma aha aaminta ism allahi ma aha xadiisaas imaa doonaa dikrina ma aha yani qur'aanna ma aha dadka oo yani afarta madhab ahayn si abaadi qaqaanisiyaa la yihaahay camal salaada waxay kuleeyihin waana bureysaa aaminta ay qabaan afarta afaafia afarta amaaninta oo ee aaminta salaada waa kubartaa ay dhahaan aabaadiga qabaan aabaadiga kubaraan kuli xaal waaye il aamina lasiraa aminta xaqeeda waxa waaye waxaa loo deji idida dambe ahlcarabiy waxay leeyihin waxaa loo loo deji ism istijaaba macnaa allahuma istajib camal ismiga ism oo istijaaba si sah oo loo deji sukuut sah maxaa loo deji sukuut waxaa loo deji sukuut aminta xaqeeda waxa waaye wakti waaye aswaaday lamid tahay ee lasoo wixii ida yani oo iskain bacdaal la xariiriyo waay yani istiqaa iskaa sinaynaaha maxaa loo hoos dhaweynin xarakadeedii oo bacdalyaa a culub iyo na amal kayfa iyo wala korkooda macnaheedu culamada isku khilaafe taas koo sheegna waaye tan kabiire waxaa waaye macnihiisi allahuma istajib ilahi waxiid hadalkeed badan tahay waxaa tiri yuaminu waa aaminsadaa ma'muumkii yuaminu waa aaminsadaa macnaha kuna waa inaad aaminsado ma'muumkii wayuaminu waa aaminsadaa maca taamiini imaamihii imaamkiisii aaminsigiisii macigiisii aad aaminsadaa hoosna ma aamin mahiraaho imaamka hortiisna ma aaminsado gabaashiisna ma wala aaminsadaa wadaaliin markiisrauta aamiin معناه حديث قليلا إذا أمن الإمام فأمنوه آمن كذا فإنه أمرت شأنها من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإن تأمين في ملائكة آمين سيدي أو يعني وافق غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر آمين وغاية الملائكة كما آمين في وها يعني إيمانك موافقة به an la xiriirna oonoola sugana ma jiro ilaa aminka mane tamiinta laqara waay daali tamiini tamiini laqara waay ويجهر وجهرا كل في التأمين وتجهرا ويجهر وجهرا كل في التأمين تأمين وتجهرا فرأة خاوة الأذى لمن غوانا لا داسي salaad maalin ahaato cawa ahaado salaad yaalka oo almujahreen ahaadaan aminta meesheeda gaar ah wajahraa waa ku jahraa maalin hadi jumcadii camal waaye waa lagu jahraa watusanu waxaa la suneeyaa suurat suura la suneeyaa bacda alfaatixati faatixada bacdihihi suura la suneeya ila fi lhaliati waraabicati maahane ilaa rakcada sadexaad iyo rakcada afaraad maahan maqribkii ragcadihi saddexaad mahan lamada horoodka lamada horo intuura la akriyaa la sumeeyaa lamada rakaco horeyso hadii duhr hadii duhr yahay hadii cisha yahay hadii casr yahay hadii maqrib yahay lamada rakac horo in suura lagu akriya sunada suuradaas haba gaabnaato suura la sumeeyaa walo saddex aaya ahaadaan suurada baaa saddex aayad ba ahaato oo gaagaawaa ba ahaato ilaa fi thalisa ka saddexaad maahane fi waraabicata afaraad maahane imaamka ragcadiisii saddex mutaliga ragcadiis saddexaad ragcadii afaraad looma sumeynin suura looma sumeynin kultu waxaan leeyahay si anuusa nawaada haddaan ahay in sadiqa oo mamuumki hadii laga dhoomo kulliga wa bihmaa lamadii haalisa yani saddexda saddexaad si afraad a looga hormaray si afraad saddexaad si afraad a looga hormaray aa looga hormaray subia waa la hormaray waa laga sabqiyo bihmaa bihaalisa waraabica lagu sabqi imaamka uu hormaray haalisa iyo raabica oo min salaati nafsihi waa ninka salaata asukad u haayo salaati nafsigi waaye alou horumari qara'a waa akriyahaa suuradii waa akriyaa fiimaa fi haalisa waraabica asku akriyaa asku akrihaa kaa musaliga ah eh, yani suuradii waxaa ku akrihaa haalisadii ragcadii saddexaad ragcadiisa saddexaad iyo ragcadiisa afaraad asku akriyaa cala haddaan qabano cala haddaan qabano maxaa yeelay salaadiisii waxaa la diida inaa lama suurad ay ka qaali ahayso allahu ab biya aclamu ku caalim eh ahaatiima see ugu suroogi karaa halis iyo raabica loo hormari haddana waxaa lidi halis iyo raabican ku akriyo se uu suuroobi karaa yani <clears throat> marka laleeyahay min salaat اlimaami min salaat اlma'muumi iya laleeyahay waxaa la wadaa lamada uhoreyso imaamka sideesu akriyo ثaalisa iyo raabica oo min salaati marka ninka ma'muumka suurad ma lahaani raabic ay haalisa waxay u tahay fi masalaati nafsii ay naftiisii qofkiga ma'muumka lamadiisi salaa lamadiisa rakac horeysa ee masciidka imaamka ragcadii saddexaad iyo ragcadii afraad ma'muumka lamadiisi awelka iyo aakhiray u tahay oo ku akris intiis ugaarikaas akrisaa min salaati nafsihi min salaati nafsihi ninka ma'muumka salaadiisi nafteeda walaa suurata lilma'muumi ma'muumka suurad malahan sunam loo masulaa bal yastamcu waa dhegeysaa sanbacida dog dheeraado oo kaanat salaad salaaday tahay yani ay tahay salaadii tahay siriya siriya way tahay qara'a alma'muum waa akrihaa maxaa yeele isaga saglasasho ma haasto oo waxas maqlaaya male dumar camal waaye asr camal waaye umuumka oo ah suura maxaa yeelay suura sukuudkiisi macno ma leh unaka ummad maxamed baan nahay sukuud oo sharci sharcin oo ah oo cibaadana lahda macnaani amadini horo sukuud a cibaada un ahaa inii nadartu sooman sooman aniis aan busnaan aniis sharcigiina wareey waa ummadda horeysida ama unuka cibaado oo sukuudna oo ah ma jiro imasisha laga hadis imaamka akriyo waayo waan sisuulo samcu idaa qura alqur'aan idaa eh, yiri samcu eh, waan sisu aamo ah, samceen eh, samaacaas ulka cibaada marka waa is akri haayo hadis akriyeyn sub ma iska ah, maya suurad is akrihaa suuradi waa akrihaa suurad yani akri kabacdi isla imaanay suurad kale waa la imaan karaa habeenka imaanka hadii afasa isku jiro isbaahaayo maka i madiina iyo badani dheereeyaan duhurki iyo casarki waa dheereehaaya nima masaari culama waaweyn iyo imaamka oo agga maalinka oo kusooda hayre maxaa marki duhurki casarki dheereeyaysi dadki orka joogaan ay kutukadoohayaan yani mu'miniinta waa kudhigtoohayaan jawaabin kudoodayaan diiran imaamka qabka markood saas oo kale madiina ayr banaankaa la jooga carabdan la jooga suuqa xigta waa kuwi ila fi thalisi waraabicati oo min salaati nafsihi min salaati nafsihi nafsisi salaadeeda min salaati nafsihi fain subiqa bihima hadii loo dhaqo loo hormaro ثلاث رابعة بهما بثلاث ثالث والرابع ومن ثلاث نفسه مأموم maxaa yeelay ninka maamuumka ninka laga hormaray awel salaadiisii waxay naqhaysaa waxay naqhaysaa imaamka raab saalisadiisi iyo raabicadii macnaha imaamka lama rakaa dirsi aad kuxirsi ma'muumka maxay u tahay salaata nafsii awla awalay u tahay saddexaad salaada ma'muumka awalkeeda waaye xafaraadna rakacadii lamaad waaye waa ku akrihaa akri karaas akrihaa intiisoo haleeni cala nafsi mana kulano macnaha ka maxay liannahu yadriku lmatbuucu ninka laga hormari oo laga safri wixii soo haleelo huwa awal salaatii salaadis awalkeedi allahu ibiya aclamu ku caalim eh falisamcu waa dhaheysaa walaa suurata lilma'muum ma'muumka suurad looma suneeyni na ka akriyo jahdiya na ku akriyo muslimiin bal yastamcu waa dhegeysaa imaamkiisii faatixadiisi iyo suuradiisi markii faatix asdow qolaas imaamiya as dhegeysaa suura as sunna uma ahaa yani waxaa sunna u ah in dhegeysto ayaa uri alqur'aana fi jamcu lahu iyo nabig xulki sal الlahu alayه wasalam idaa kuntum kalfii haddii gadaashii ad joogtiin falaa taqra'uu akrina ilaa bium qur'aani maana wax kale akrisin manay banaana ilaa um qur'aani maana mana la suneeyo dhegeyskashadii <coughs> yaa suna ahan dhegeyska fain hadis maqleyna akriski dhamaanka macnaa dalika miaal bacda waa ah, dheeraad mamuumka ah, ya dheerna dheeraas ah, jooga oo amase dhaloolaba waaye wax ma maqlaayo amase waxaas maqlaa meelka dheeraas jooga oo soos askasiinas maqlaa imaam hmm. nawowi adkaarkiisa ku sheegay oo amase suurad salaadiya waxay ahaata sariya imaamkii maku jahroohaya amase jahriya waaye waa sireysay waa sireys walaa suurat amumi oh, ma oho suura nin jogna alfanu hore walfanu waxaa la suneeyaa waxaa la suneeyaa lisubxi subaxa waxaa loo suneeya waduhri duhurka siwaalmufasali mufasalka mufasalka kooda dheer waxaa loo suneeyaa mufasalkooda dheer loo suneeyaa awaab mfsl ala sameeyaa macnaha waxaa loo wadaa akriyo bacd alfaatiha suuradda akrinaya oo sunada waxawaaye mufasaliyaalkooda dheedheer laga bilaabo dhowaal mufasal intay ka bilaabaysa subca khamiis markaas duhur iyo subax kuwaasa loo sameeyaa dhawaal mufasal loo sameeyaa subca khamiis waay ishaal khalaafsan dhawaalka khilaafka jira casirna waxaa loo suneeya wala casrna waxaa loo suneeyaa awsaadhu awsaad mufasali mufasalka kuwiisi dhexdhexeeya mufasalka kuwoodi dhexdhexeeya aloo suneeya asli si walcishaai taasoo walilasri walcishaai casirka iyo cisha waa aloo suneeya awsaadhu awsaad mufasal awsaad mufasal mufasal kuwoodi dhexdhexeeya wixii ka dambeeya waay suba kamiis ilaa cama laga gaaro suba kamiis ilaa cama mano suwaa mufasal suba kamiis ilaa cama csaar awsaaf mufasal kuwa yani laga bilaayo cama waay ka dambeey ilaa wadaxa waa awsaaf mufasal mufasal kuwada dhexdhexeed waay waay walilmagribi waxaa loo suneeyaa khusaarihi khusaar lmufasali yani mufasalka kuwoodi gaagaawan inuu akriyo aa loo suneeyaa qofka yani halku khilaafsan yahay mufasalka intay ka bilaabaa mfslka waxaa laga bilaabaa hadii qawaan si qawiga ah aan sheegeynaa sucqani laa tuqadim laga bilaabo suxijaaج ma oo suxijaaج ma oo sucqani kalusukalaafi lamada ka bilaabataa waay dawaal mfsl waxaa laga bilaabaa laa tuqadim kani sidii qawiga kan waay laa tuqadim dawaal mfsl aska bilaabaha yani si qawiga waay dii waxay leeyihiin waxaa lagad ka bilaabaa laga bilaabaa kitaaban fusilaad ma eega mal ayatuhu min araxmaan aa eegeysaa min araxmaan malo aayadaasaas dilkaasa wataan waay ka dambeeyo dagaal mufasalka waxaa ka bilaabahaa min araxmaan ila wata laakin qabiga waxa waaye laa tuqadim surat lxujuraat ka bilaabhaa sanaa qabiga ah eh, imaam iyo wataan xadiisna waa hmm, wataan dil waxay leeyihiin saabon ku salad aayaati oo min araxmaan wixii ka dambeeyo khilaafa ku jira iyaal iyo khisaab iyo usaata khilaafa ku jiraa wixii min araxmaanka hooseeyo xaamiciin siqaab oo suurat zumur suurat duxaan suurat jaasiya suratii tartiib saasay leeyihiin kuwaas wixii ka dambeeyan saas oo ka hooseeyo hadii dawaa mufasal oo xujuraad aan ka bilaawno intaysku dhamaaha ilaa camay ku dhamaaysa dawaa mufasal waxay ku og tahay ilaa suurata cama ay ku og tahay in loo akriya suna waaye duhurkii subxigii iyo duhurkii intaa lagu akriya suna waaye cama laga bilaabo ilaa wada waxaa lahagaadana awsaad lmufasala la yidhaahaa mufasalka kugoodi dhexdhexeeya la yidhaahaa waxii ilaa wadaxaa lahagaad waxii wadaha ka dambeeya ka hooseene kitaab mufasala la yihah mufassalkan kuwooda gaagaawan marka lalihaayo kan hadii marka oo lalihaayo sunna u tahay ninkii nafta asihay kaligiis tukahaayo markii kaligiis istukahaayo markii suneeya akriskood laleeyahay markii kaligiisi asdukahaayo waay haddii kaligiis asdukayn jamaaca asyahay waxaa shardi ah jamaaca koowan inay ahaadaan oo oh, ku heshiyeen ciidka imaamkooda naasuurada saas ku ah taaliyaan kanahay riwaaya mufasal noo akri rabbi noo soo akri qasam cala noo akri arraxmaan noo akri imaamka iku is ogolaadeen laakiin ma'muumiinta aday ogoleen yani ogoleen xadiidka waa idaa ama ahadkum min naasi nabi madina alayhi salaam maxaa yeele macaalim jibl markiis yani niman u diiriy os akriyay suuradda hadeer albaqra iyo anisa intaas ku akriyay nabiga loo soo sheegay afatanu afatanu anti ya macaad adi wax fidneehay ma tahay macaad as nabiga kacanaanta adeereeska jamaacada ku hashisan yihi ama inta suna waxay u tahay ninka munfaridka munfaridka aa sameeya inta askusii waay saas subxiy ama jamaacaas yahay oo maxsuuran ah oo isku raali noqday waxyaabaas akrihaayo oo dawaab fasalka inay raaliga hadaan ma'muumiinta a shardi ah hadday raali ku ahayn ay raali ku ahayn hadda unasra beled anahay raxama amaan masaa'ilka badi la tabagalay kala dukahaayo suurada suna ahayd in la akriyo walow gaagaab ahaadaan saddex aayad ba ahaada suurada bacd faatiha suurada la akriyo walow gaab naadka sunadii waa kaaga dhacaysaa intaan la laakin sunadii nabig soo akriya halaaso munfaridka amaan la sumeey wali subxljumcati jumcada subaxeedina fi lulaa waxaa suna ah ala suneeyaa tan horo rakacda horo alslam tanziin maxaa la yiraa surjris maa la aljris ma o o aljris tan lamaadne hal ataa mano lamadaa suuro guga lama baxa waa lamadaa suuro yom jimca suuxeedii ogolaashaha macmuumiinta jamaacada ogolaashooda kuma xeebna lama baahna a ogolaadaan ama ogolaanin sunna waa in loo ahriyo laakin sujuudka looma khasaayi sujuudka kusuaaday sujuud ahaan isu khasaaya hadala ku jira suhadaakeena sujuud ahaan hadii loo khasaayo waa maani waa dinta sajda loo khasaaya maaha suurba sunanimadeeda hadiisa markiikimaad lasudiida idaa jimca subaxdii la suneeyaa inaasku akriyo waa la suneeya kalamaadne alasaa oo markaa lamadaana inay ogolaadaan haddii yidaaha waanoo dheereesi bala makla dhegta uma dhigan maanta waanoo dheereesi saydaad ma akrisi wakta dhegta uma dhigan ma u akriyaa waad iskuul karo oo yani aan gagafeerin xan ka gafaynin xan kugu jecsahaynin waxaa suna ah inaad yani maalinkaasi yani inaad ku akriyo suna tahay jimca jimca subaxeedi radi allahu tacaala canhu waardaahu alkhamisu rugnidii shanaad macnaha oo min alarkaani arkaanta salaada arkaanteydii kamid ahaa alrukuucu rukuuc waaye الخامس في شناad أركاanta ركنgeeda في شناad الركوع ركوع waaye الركوع ركوع waaye الركوع ركوع waaye شناad ركوع ركوع waaye وأqلhu أqل ركوعi ركوعka u yaraan badan aninxaniya qofka oo musalliga eh inaas rukba waayo inaas rukba waaye qabla buluugi raaxatayhi lamadiisi raaxo macnaa lamadiisi calaacal yani gaarideedii qadarteedii inoo inoo rukba waayo rukbatayhi rukbati lmusalli ka tukahaayo lamadiisiiba qadartay ku gaari laheyd inaas rukba waayo bidumaaniinatin maa dumaaniinatin lala qabo بحيث من ينفصلوا أو صعموا رفعه كنقص دي المصلي عن هبيه يعني هو شديد أكسوما أكسوما ينفصل أكسوما معنى أكسوما رفعه كنقص